أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alansaar stereo an electronic shop oo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh wsalaatu ullaahi wasalaamuh calaa rasuulihi waxabibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaa ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii saddexaad fasalkii toddobaad baynu ku jirnay fii khuluqi ilxayaa sariigta khuluqdeeda ayuu ku saabsanaa fasalka toddobaad waxaynu maraynay atashfacu fii xaddin min xuduudillaahi yaa usaama wallaahi low saraqad fulaanatu laqatactu yadah walam yamnac kama reebin alxayaau shariig uma sulaymin anas ibni maalik hooyadii wey shariigii kama ayan reebin al ansaariya ee reer madiine ahay an taquula inay tiraahdo yaa rasuula allah eebba weyne rasuulkiisiiyow in allaha eebba weyne laa yastacyi kama sariigto min alxaqi xaq sheegidiisa wey ee fahal cala almara naa korkeed ma yahay min guslin qabays waajiba idaa hiya naagsi haddii ay ixtalamat biyoganto wey waa riyootay naagtii markaasay biyo qabaysid muu ku waajibaya marka ixtilaamku riyadana waa lagu fasiraa fayaquulu wuxuu yihi lahaa umu sulay arasuulu ala rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye walam yamnac kamana reebinhu rasuulka alxayaau sariid arrintaas inuu ka jawaabo nabiga kama reebin ku muusalaydna inay su-aasho wax saasoo kale ku saabsan idan meesha waxaa aad ka qaadanaysaa waxaa laga sariganaya xaq ma aha xaqa sheegidiisa in laga sariigta maaha kolkaas sariigba waxay ku eka tahay wax xun inaan lagu hadlin inaan la samaynin waa wixii xaqa ka xishood male taasina sariig la oran maayo kolka wadaadan inay weydiisa naag riyootay naabtaasi qabays wuu ku waajibaya su nabiga inay weydiiso xishood kama reebin nebiguna inuu u jawaabo isna kama reebin fayaquulu lahaa rasuulu sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu wadaadi u jawaabay walam yamnachu lxaya isagooyan jawaabta sheegideedii sariigii ka reebin nacamhaa naag riyootay waa qabaysanaysaa laakiin shardiga waa maxay idaa ra-at ilmaa hadday biyo aragto wey oo riyada la riyooday haddii waxa riyooday nin yahay amuu naag yahay oo ninkii u arko isagoo naag ku duuban amay naagtii aragto isagoos nin ku duuban yahay riyadaas laysku duuduubmay qabayska waajibi maayo ee haddii riyadii dhexdeedii dhaxaan yimaad oo ninkiina ku dhaxan ka yimaad naagtiina dhaxan ka timaad dhaxankaysaa qabayska waajibiye riyado keligeeda wax ma waajibiso nacamaha idaa ra-ad hadday qofkii dumar ahayd aragto alma biyihii wakhataba cumaru sayd cumar baa khudba akhriyay maratan mar buu warjeediyey sayd cumar facarada wuxuu taabtay likalaa'i ilmuhuur meherka qaaliyeyntiisii buu ka hadlay meherkoo cirka lagu shareeru arkay kolkaasuu ka hadloo yidhi yaan meherka la badinin faqaalat lahu cumar waxay u tidhi imraatun qof haweena ayucdina allaahu eebba meher miyuuna siinaya annagii haweenka ahaa oo watamnacuna adiga miyaa meherkii noo diidan eebbana siiyey yaa cumaru cumarseed meherkii u faragelisay sida markay cumar ula hadashay amiiri lmu'miniina jarii fi lxaqia ayay daliilkeedii sheegtay markaasay tiri alam yaqul illaahu eebbaweyne ma wuusan oran meherka markuu ka hadlaayey waataytumaad siiseen ixdaahunna haweenka midood qindaaran kelimatulqindaar baa maxalu shaahida maal fara badan oo guriga lagu celin waayey oo bangi la geeyey baa qintaar la yihaa wainadatum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qintaaran falaa taakuduu minhu shay-an ha ka qaadanina waxaa weeye meher badan iyo maal badan haddaad naagtan siisay laakiin ay idiin kala dhammaatood furid noqoto wixii aada hore u siisay waxba ha uga noqoni wa aataytum aada siiseen ixdaahunna haweenkii midood qindaaran maal badan falaa ta'khuduu ha qaadanina idinka ragga ah minhu min alqindaar maalkii badnaa ee naagta la siiyey shay-an waxba ha ka qaadanina falam yamnaxhaa wadaadaasi kama reebin hal xayaa-u sariig an tudaafica inay daafacdo oo gaashaan daruurto can xaqi nisaa'iha haweenkii iyada lamid ah, xaqoodii inay daafacdo sharigii kama reebin walam yamnac cumaaru cumarna kama reebin kolkay naagta hay-adii daliilisay an yaquula in cumar yiraa muctadiran isagoo meherka yarayntiisii uu markii hore soo jeediyey ka cudur daaranaya kullu naasi afqahu minka yaa cumar laba hadal baa la sheegaayo mid waa midkaan uu shiikhaan qoray goorta ay wadaadii tiri ilaah xoolo badan nasiyaseena ugu diiday ayuu yidhi kullu naasi dad dhammaantii afqahu waa ka xakan yaqaan minka adiga yaa cumar isagii baa isu leh oo wadaadatan masaladan ay soo bixisay aniga waa iga qarsoontay kolka haddii cumaro waxaan ka cilmi roonayn male isagii baa isu yidhi riwaayo kale wuxuu yidhi akhtaa cumaru wa asaaba dimraa mimbarkii korkiisuu ku yidhi islaana xaqii sheegtay cumarna waa gafay kullu naasi badideylkiisa afqahu ka axkaam badan ninka adiga yaa cumaru inuu yiraa cumar kama reebin sari naagtuna inay daafacda kama reebin kamaa khataba mara mar labaadna cumar aa khudba akhriyey khudbada wuxuu ku akhriyey laba goo cadcad salmaan alfarisi cumar khudbadii wuxuu ku daray samxun wadooca si adduunyadu u hagaagto waa in ismaqal iyo kala dambayn iyo tixgelini jirta salmaan ulfaris yaa khudbadii dhexdeedii ka hadlay cumar oo warkii wada laa samxa walaa dooca maqlianu ku maqaliyo warkaagan yeella midna ma jiraan salmaan baa yii limaadaa yaa salmaan cumar khudbadii waa joojiyey wuxuu yihi salmaan maxaa jiro maqal iyo taaco maxaa baabi'iye kolkaasuu yidhi googoobaan qabnaa adna laba goobaad qabtaa dharkaan dhar yimid oo la yaqiinay oo dibadda ka yimid buu ahaa nin iyo goobaa loo qaatay cumarna maalinkaa laba goob yuu khudbada ku akriyey cumar marka dharka la qaydinayay goobuu qaatay wiilkiisii cabdullaahi ibni cumarna goobuu qaatay khudbadii markii la gaadhay baa cabdullaahi yihi aabe khudbaad akrinaysaa labada goob maanta qaada adiga markaa labadaa goor cumar lagu arkay go-na waa go cabdullaahi ibni cumar goona waa go cumar markaasuu salmaan farisi yihi cumar salay marka haddaad noo qaybinaysay go baad noo siisay labaadka qabtaa yaa kuu maqanlaaw laa samxa walaa tooc markaasuu iyo cabdallaahi ibni cumar ilaah baan kugu dhaariyey ee labadan gomisow kaagii ma aha kolkaasuu yihi nacam إله magicii baan ku dhaartay labada goy aabba qabo mid waa kaydi markaanuu yidhi yaa salmaan iqtanacta khudbadii waa la joojiyey salmaan raalli ma tahay kolkaasuu yihi nacam yaa amiira almu'miniin alaana nasmac wa nudic hadda haddaadna qanxisay baan warkaagana maqlayna taladaada yeelayna cumar wuxuu yihi waraadna iloobi karin wuxuu yihi laa khayra fiikum in lam taquuluuha walaa khayra fiina in lam nasmaca minkum idinka dadweynihi iyo culamada ah kelimada xaqa haddaydaan dhihin khayr malihidin annaga madaxdee maamulka joognana haddaanaan idinka maqlin khayr malihin laa khayra fiikum in lam taquuluuha kelimatu xaqi haddaydaan ku dhawaaqin khayrba laydinkuma arko walaa khayra fiina annaga madaxda iyo maamulka joognana khayr malihin in lam nasmaca minkum haddaanan kelimada xaqa idinka maqlin wey weri iloobi kara miya yaa maanta intaas in lamada dhihi kara arag loogu noqon maaha ilduf la galay qofkii sheega arag loogu noqon maaha kamaa khadaba siduu war u jeediye cumar maratan mar mararka kamida ayuu fi lmuslimiin muslimiinta gudahooda war ka jeediyey wa calayhi cumar korkiisa waxaa fulay thawbaani laba goo cadcad fa amara cumar dadkii wuxuu faray bisamci warmaqli wa taacati waryeelid fanadaqa waxaa khudbadii ka dhex hadlay axadulmuslimiin muslimiintii meesha joogta mid kamida salmaanulfarisi wey ayaa ka dhex hadlay qaa'ilan isagoo yidhi falaa samca ismaqlibi ma jirto walaa taaca waryeelidna ma jirto yaa cumar cumarow maxaan lagu maqlay asaraad samaysay calayka korkaaga sawban laba go' baa korkaaga fuusha wa calaynaa sawbun waaxid intannada kalena go'goobaan qabnaa saa kuma qala fanaadaa cumaru ayaa qayliyey biclaa sawti codkiisii kan ugu dhirir badan yaa cabdallaahi ibna cumar wiilkiisii wey cabdullaahi ibni cumarow faajaabahu sheekh cumar waxaa u jawaabay waladuhu wiilkiisii cabdullaahi labayka abataa oo aabbow faqaala lahu cumar wuxuu u yihi cabdullaahi unsiduka allah cabdullaahi meel adag bay waraysaa ilaaha ku abuurtay baan kugu dhaariyey halaysa ma uusan ahayn axadu thawbii labadayda go midkood huwa thawbuka sawgaagii maaha acdaytaniihi adigaad maanta ay siisay qaala wiilkii cabdullaahi baa yidhi balaa inuusan ahaynda labada goob mid anigaa leh wallaahi baan ku dhaartay faqaala rajul ninkii kelimada yidhi salmawd ayaa yidhi alaana haddii labadii goob midka kale kii cabdullaahi noqday alaana hadda ayaa nasmac warkaaga maqlayna oo waa nuqdo taladaada yeelayna yaa cumar shiikha wuxuu yihi fandur bal dhow kayfa sida uusan lam yamnac uga reebin alxayaau sari arajul salmaan an yaquula inuu kelimatu xaq yiraa xishood kama reebin ee waa uu yidhi walaa cumar cumarna sariid kama reebin an yactarif inuu aqoonsado waalmuslimu qofka muslima kamaa yastaxyii siduu u sariganayo muslimka min alkhalqi uunka oo falaa yakshif usan muslimkii u faydaynin lahum dadka khalqiga cawratun usan u faydaynin walaa yuqasir usan u gaboodfalayn fii xaqin xaq gudihii usan ugu gaboodfalayn wajaba waajibay lahum khalaa'iqda calayhi muslimka korkiisa walaa yunkir siduusan u diidaynin macruufan wanaag asdowhu ay dadku gaarsiiyeen ilayhi isaga haddana laa yukhaadibuuhum muslimkii makhluuqaadka kulama hadlo bisuu'in warxuma kulama hadlo walaa yujaabihuhum kalama hortago bimagruuhin wax qoonsimaada oo fa huwa kan muslimihi yastaxyi waase riigta min min alkhaaliq sidii khalaa'iqdu uga sariiganayay si ka daran wo min alkhaaliq eebaha wax umayna uga sariigta oo falaa yuqasir muslim ma gaboodfalo fii taacatihi taacati alkhaaliq eebba weyne warkiisa yeelideeda kuma gaboodfalo walaa fii shukri nicmati eebba weyne barwaaqooyinkiisa ka mahadnaqideeda gudaheedana kuma gaboodfalo wadaalik arrinkaana limaabaa u daliila uu yara muslimka arkayo min qudratihi eebbaweyne awooddiisii uu calayhi muslimka korkii awood ku leeyahay iyo wa cilmi eebbaweyne ogaantiisa uu bihii addoonka og yahay mutamasilan waxaa hor yaal os misaalnimo u qaadanaya muslimka qowla bni mascuud cabdullaahi bni mascuud hadalkii laga wariyey oo uu yidhi istaxiyuu dadyahow shariigta min allaahi eebbaweyne xaggii xaqa alxaya shariig xaqeed oo faxfaduu ilaaliya alra'sa madaxa iyo wamaa inta duleel ees waxaa weeleeyey labada dhagood iyo labada san iyo labada indhood iyo afka shantaa duleelbaa madaxa ku taal afka wuxun yaan looga hadlin dhagaha wuxun yaan lagu dhagaysan isha waxaan banaanayn yaan lagu dhowrin shanka waxaan xalaalahayn yaan lagu urinin kolka duleelada madaxa ku yaal iyo madaxda isla ilaaliya walbadna caloosha ilaaliya iyo wama duleelada hawa caloosha koobtay oo labada farjiba calool bay ku yaalaan qubulka iyo duburka iyagana waa la ilaalinay wadkuruu xusuusnaada yaan la iloobin almowta geeri iyo walbila baaliyoobin la baaliyoobayo la baaba-ayo taana yaan la iloobin ha lagu haya maskaxda iyo maanka taasaa qofka muslimihii uu sargooyo u qaadanaya oo hortiisa taalla wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina sargooyu u qaadanaya sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yidhi fallaahu eebba weyne baa xaqu ku garle an yustaxiya in laga sariigto minhu eebba weyne xaggii laga sariigto muxuuna uga gaar leeyahay min annaasi dadka oo dad in laga sariigto iyo eebba in laga sariigto eebba in laga sariigto ku xaq weyn kolka dadkii inaad ka xishootid eebbana aadan ka xishoon in makhluuqu wax kula noqdo ood tixgeliso ood ka sariigato ood ka baqdo khaaliquna kula liito imaan xumo wey fallaahu eebba weyne maa xaqu ku gaarle an yustaxya in laga sariigto minhu eebba xaggii min annaasi dadka ayuu ka xaq badan yahay rawaahu lbukhaariy xadiidkana imaamu bukhaari baa wariyey alfaslu thaamin fasalkii sideedaadna fii khuluqi lixsaan ixsaanka dabeexadiisa gudaheedii buu u fasal yahay ixsaanka markaasuu fii kulli shay galaya cibaadaadkii eebba la caabudayay buu galaya markaana wuxuu noqonaya cibaadadaad eebba caabudaysid inaad ku talagashid eebbe inuu ku dhowraayo oo sida adigoo makhluuq u shaqeeyaa batrooni qof sharikiya muasasa leh ama guri baad ka shaqaynaysa qofkii loo shaqaynayay baa ku dhowrayo kolkaas shaqada kuma dheeli kartid kolkaad eebba u shaqaynayso cibaado ku jirtana ku talagal inuu eebba ku dhowraayo oo shaqadii eebbe si ikhlaas iyo daaxadnimoa u qabo kolkaasuu mucaamaladii makhluuqa lala dhaqmaayey waalidkii iyo waladkii iyo xayawaankii iyo naflihii intuba xisaanka waa galayaan mid la arkaba loo samafalo markaa wuxuu noqday diinka markii laga hadlaayey in saddex loo qaybiyey alislaamu waaliimaanu waalixsaanu islaamku waa shanta tiir iimaankuna waa lixda tiir ixsaankuna kow iyo tobankiiba waa ku jira umuuridiin laba iyo tobankaas wey daliilkeedii xadiisu jibriil wey xadiidkii dheera ee sayd cumar wariyey xadiidkii jibriil kaasaa caddeeyey alfaslu thaaminu fasalkiisi deedaad fii khuluqi ixsaan samafalka daacadnimada dabeecadeeda gudaheedii ayuu u fasal yahay almuslimu qofka muslima laa yanduru muslim ma dhowro ila alixsaani samafalka wa annahu inuu ixsaanka khuluqan dabeecad yahay faadilun qiimi badan keliyata uma dhowro yajmul uu qurxan yahay atakhaluqu ka dabeecad yeelasho bihi bilxisaan laga dabeecad yeesho faxasbu intaa oo keliyata muslimka ma arko bal yandur muslimka wuxuu arkaa ilayhi ixsaankii wa annahu inuu ixsaankiiba yahay juz-un gobol min caqiidatihi qofka muslima caqiidadiisa gobol ka mida ixsaanka inuu yahay uu arka qayb inuu yahay ayuu arka weyn kana mida min islaamihi islaami lmuslim qofka muslima islaamnimadan uu ku abtirsanayo gabal weyn oo kamida in ixsaanka yahay buwaarka idi diinu diinkii alislaamiy islaamka loo nisbeeyey baaba mabnaahu aasaaskuu diinka islaamka ku dhisan yahayba calaa halaathati umuur amar yaala saddexa ah, korkood baa diinka islaamka suu u dhan yahay saddexdaa shay buu ku dhisan yahay waahiya saddexdiina aliimaanu kii koobaad wey walislaamu kii labaad wey walixsaanu kii saddexaad wey kamaa sidii ayuu saddexda ugu dhisan yahay jaa daalika warkaa uu yimid fii bayaani rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa rasuulka cadayntiisa gudaheeda ayuu warkan ku yimid sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye lijibriila ayuu nabiga bayaankan siiyey calayhi jibriil korkiisa assalaamu nabadgelyaha ahaatee bilxadiidi xadiid gudihii ayuu warkaan ku yimid xadiidkii almutafaqi muslim iyo bukhaari ay isku raaceen calayhi xadiidka korkiisa lamaa goorti uu sa'ala jibriil weydiiyey huu nabiga can iliimaani iimaankii xaggiisa hadduu weydiiyey oo jibriil yidhi yaa muxamed akhbirnii can iliimaan waalislaami hadduu weydiiyey iimaanka markuu sheegay sadaqta fa akhbirnii can ilislaami waa sheegay nabiga waalixsaan labadaa hore markuu sheegayna akhbirnii can ilixsaan saddexda markuu nabiga sharxay oy labiyo toban tiir noqdeen iimaankii oo lixa iyo islaamkii oo shana kow iyo toban ixsaankii oo mida laba iyo tobankaa tiir markay noqdeen uu nabiga sharxay xadiidkiina dhammaaday jibriilna tegey ayaa waqaal nabiga yidhi caqiba insiraafi jibriil gadoomidiisii gadaalkeedii si warka uusan u baxsan ayaa nabiga asxaabta su-aal iyo jawaab isugu daray cumarkan warinaya ayuu ku yidhi yaa cumaru atadrii mani saa-ilu berigoodan qofkii waxay weydiinayay cumarow ma taqiinay cumar baa yidhi ma aqoonin allahu wa rasuuluhu aclam kolkaasaa nabigu yihi hada calayhi salaatu wasalaam hada axadka iga yimid jibriilu waa malaku jibriil idan malaku jibriil waa safiirkii rususha iyo rabbi dhexdooda ka adeegi jiray waxyiga eebba ka soo qaadi jiray una keeni jiray rususha kolkaa howlahaas shaqadiisii wey horta ogaada nabi kale ma nabi la arkaaba takhasus buu leeyahay waa jibriil waana sayidulmalaa'ika malaa'igta waa yeelkeedii wey isaga in laga dambeeyo oo ahlu samaha eebba ka soke jibriil adeecaan bi suurati takwiir ayaa lagu cadeeyey cinda qowlihi tacaala markuu eebba yidhi makiinin sama mutaacin sama samada ayaa mutaacin jibriil warkiisa lagu kan waa jibriil nebiga wuxuu ka dambaysiiyey ataakum nebiga ataani anigu ii yimid ma lihin walaa ataana intuu nabiga isku daray ummadiiya isaga waynoo yimid ma lihin maxaa jira nabigana dangaara lagama lahayn kulligoodna jawaabtan wax bixinayaaba nabiga hore u yaqiinay idan yaa loo yimid innaga muslimiinta oo saxaabtii ay u horeyso iyo inteennaan kale ayaa loo yimid markaa imaatinkii jibriil asxaabtuu nabiga cuskiyey wuxuu yihi ataakum adinku idin yimid ogaanay marka inuu xadkii jibriila annaga ummadda uu noo yimidna ogaanay muhimaduu la yimid waa taabase u baahan waatan muhimadii nabiga caddeeyey liyucallimakum in idinka ummadda u idin baro amra diinikum kol haddii diinta aan wax laga tegin wax diina oo xadiidkaa ka baxsanba ma jiro kolka xadiidku waxaa la yidhaha umu sunna sida faatixada umulqur-aan loo yihaa ba xadiidu jibriilna umu sunna la yihaa wixiiba xadiida ee suubanaha ka sugnaaday ee qowliga ficille saddexdaas ayuu ku imanayaayo xadiidu jibriil fawasala markaasuu yihi ataakum adinku idin yimid liyucallimakum inuu idin baro darteed amra diinikum diintiina amarkeeda qofasama nabigii baa magacaabay athalaatha saddexdaa jibriil sheegay buu diinan nabiga ku magacaabay waqad amara allaahu eebba weyne ayaa faray subxaana eebba ceebla-aan badnaa bilixsaani fal fii kayri mawdicin in meel ka badan ayuu ummadda ku faray oo min kitaabi eebba weyne kitaabkiisa ka mida kitaabkii alkariim ee wanaagsana id qaala hadduu eebba yidhi waa axsinuu ummaddii haddaad tihiin samafala waxaadna ogaataan in allaha eebba weyne yuxibu wuxuu eebba jecel yahay almuxsiniin dadka wanaagga sameeya allahoodu daacaddaa baa eebba jecel yahay haddaad rabtid in eebba ku jeclaado ixsaankaad ku dadaali haddaad muxsin tahay ilaah intuu ku jeclaado buu weliba kula jiraya wasadaqa allahu fii qowlihi ina allaha maca aladiina taqow waaladiina hum muxsinuun kamaa qaala casa min qaayl fii aakhiri suurati alcankabuut ayuu eebba ku yihi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum sublana waina allaha la maca almuxsiniin kolkaa dadka muxsiniinta uu eebba jecel yahay macoodna yahay gargaar iyo xaqa waafajiya towfiiq iyo hidaayo siiya waxsini wanaag fala in allaha eebba weyne yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniin dadka wanaagga fala waqaala tacaala waxaa kaloos eebba yidhi in allaha eebba weyne ya'mur addoommadiisa wuxuu fala bilcadli garsoorka waalixsaani wanaag falka waqaala waxaa kaloos eebba yidhi subxaana eebla-aan badna waquuluu dhaha linnaasi dadka xusna wanaag bilmuslimiina lama hor dad idaylkiisa war fiican u dhe wa qaala wuxuu eebba yidhi waaxsinu samafala bilwaalideyn labada wax dhashay ixsaanan samafal wabidilqurba dhawaanka kuugu saaxiiba ee kula dhashay u samafal walyataama agoontiina u samafal waalmasaakiin danlaydii liidatay u samafal waaljaari dariskiina u samafal bilqurba kuu iyo waaljaari dariskii aljunuubi dheera wasaaxib qofkii kuu saaxiib ah biljambi dhinac wabni sabiil jidadka inankiisa socodkaiyo musaafirkii wey wamaana usamafal malakad ay hanatay aymaanukum gacmayaalkiina wey waa iman doonaa sharaxa waqaala rasuulullah waxaa alla rasuulkiisii yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya in allaha eebbaweyne kataba wuxuu eebba waajibiyey alixsaan wanaag falid calaa kulli shay wax la arko dhammaantiisa korkeeda loo ixsaan falo ee fa idaa qataltum hadaad xajinaysaan oo qofbaa qisaasnimo lagugu xiray inaad disho bay kula noqotay intaad isagoo nool tobanka cidiyood ka dhilqin lahayd ama dhagahaiyo sanka goy lahayd markeliyeeta luqunta uga dhufo baankad afle marka inay ku dhacdo in kale ha kala ogaan waayo daqiiqadaas ba ha dhinto waxba mayda gacmo gacmayn fa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitla habka wax loo dilo qitla ficla hay awey wey habdilidda wanaajiya waidaa sabaxtum haddaad wax gowracaysaano neef baad maanta qalanaysa kollay kandhimo intaad tiraaho inaad neefkii silcisa maa neefkaas si fiican u gowrac diintaa ku tilmaami doonto waidaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaan faaxsinuu wanaajiya addibxa gowricidda oo sida wax loo gowraco wanaajiya sidii waa kan la yeelayay walyuxida ha afeeyo axadukum qofkii shafratahu mindidii wax ku gowracayo hortaasoo afeeyo waa la xiirsiinayaa mindida iyadoo inta lasoo soofeeyey la cadeeyaa la soo qaadaya neefka mindida waa laga qarinaya la tusi maayo ka gadaal walyurix axadkiina u raxeeyo dabiixatahu neefku gowracayo see loogu raxaynaya xoogaa biyaasi dhinaceedana tartiib dhulka u dhig labada lugeedoo kore ay kugu waxyeelaynayso waa laysku qabtaa jeeniga dhinaceeda markii dhulka loo dhigo ayaa jeeniga hore iyo lugta dambe sidaa laysugu qabtaa labada dhulka xigta waa la dayaarafata afartaba haddii la cududo cadaab bay noqonaysa weli nafti waa ku jirtaa labada hafarjisa dhaaf labada hoose ha firig firiglayeen laakiin labadan kore maryaha kaa dilaacini wax ku yeelin labadan kore qabo dhinacana tartiibuka ugu dhig birtana afe xoogaa biyo ah ka waraabi sakaraadka laba goor luqunteeda mari war saddexda ku celini walyuuric ha uu raaxeeyo dabiixatahu miduu gowracayo ixsaankan aynu ka hadlayno fii baabi alcibaadaati caabudidda eebba la caabudaya baabkeeda baabkaas gudihiisa an tu-addaa in la guto wey alcibaada cibaadadii waa in la guto ayan kii u kaana nawcuhaa cibaadada nooceeda yahayba min salaatin cibaadadaad gudanayso tukasha hadduu yahay aw sayaamin sawmid la maalin qadaaya hadduu yahay aw xajin xaj la gudanaya hadduu yahay aw kayriha intaan sheegnay midaan ahay hadday cibaadadii tahay hadda aan gudasho saxiixan fayow sidii diinta ay u jidaysay baa loo gudanaya waabatan isagaa tilmaamay biistikmaali shuruudiha shuruudi alcibaada cibaadada shardiyaalkeedii baa loo dhammaystiraya wa arkaaniha arkaani alcibaada cibaadada tirarkeedii baa loo dhammaystiraya wastifaai sunaniha cibaadada sunayaalkeedii baa loo oofinaya waa adaabiha cibaadada ansixiya usluubkeedii baa loo dhammaystiraya wa haadaa arrinka aynu sheegnayna maa kii wey laa yatimu usan uba dhammaystirmayn lilcabdi addoonka ilaa idaa kaana addoonka inuu ahaadaba ma ahaane xaala adaa'ihi addoon cibaadada lagu jiro shuruudeedii arkaanteedii waajibaadkeedii sunanteedii aadaabteedii ha loo dhammaystiro waxay ku suroobi kartaa qofka markuu cibaada gudanayo inuu eebba dhowridiisii maskaxdiiyo maanka ku hayo hadduusan ku haynin u suurageli mayso wahaada arrinkaynu tilmaamay tilmaanayna maa kii wey laa yatimu aanu dhammaystirmayn bilcabdi addoonka ilaa idaa kaana addoonka inuu noqdo maahaane xaala adaa-ihi addoonka gudashadiisa xaalkeeda ulicibaadati gudanayo yastakriqu mid maashaysan fii shucuurihi dareenkiisa fii shucuurin dareen buu ku maasaysan yahay qawiyin xoogle wuxuuna dareemayaa bimuraaqabatiillah eebba weyne ilaalintii buu dareemayaa caza eebba addoomaha ka adka wajalla eebba addoomaha ka weyna xataa ilaa uu ka gaaro lakaanahu isagoo addoonka siduu u mashquul ugu yahay eebba ilaalintii uu yaraahu uba jeeda addoonkii eebbe tacaalaa oo wayushaahiduhu uu addoonkii eebba arkayo caw calal aqal ugu yaraan korkeed yashcur addoonka wuxuu dareemayaa nafsahu isaga naftiisa biana allaahi eebba weyne tacaalaa korahaye mutalicun inuu eebba fiirsanayo calayhi addoonka korkiisa naadirun inuu dhowraayo eebe ilayhi addoonka fa bihaada sidaas sababteed waxdahu keligii ayaa yumkinuhu addoonkii waxaa u suuragelaya an yuxsina inuu wanaajiyo cibaadatahu caabudidu eeba caabudaayo wayutqinaha inuu sugo oo fayaatiya uu addoonkii la yimaado bihaa cibaadadii cala alwajhi si korkeed uu kula yimaado wejkii almadluub ee la rabay wasfuurati suurad korkeed inuu kula yimaado alkaamila ee dhammaystirnayd lahaa lilcibaada usuurada ahayd wahaadaa warkaa aynu sharxnay maa kii wey uu arshada tilmaamay ilayhi kan waxaa tilmaamay alrasuulu subanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuul korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye fii qowlihi ayuu ku tilmaamay uu nabiga yihi alixsaanu samafalka an tacbud allah eebba weyne inaad caabudid wey kaanaka sidii adiga oo taraahu eebba weyne ujeeda fain lam takun haddaadan addoona ahayn taraa mid ujeeda ku eebbe fa inahu eebba yaraaka kuu jeeda cibaadadii waa ka wayma mucaamalada iyo dhaqanka wa ama alixsaanu samafal fii baabi almucaamala wada dhaqmidda ay addoommadu wada dhaqmayaan baabkeeda gudihiisa la xisaan falo fa huwa ixsaankii lilwaalideyn labadii wax dhashay baa mucaamal ama makhluuq lala dhaqmo labada waalid baa kow galaya fa huwa ixsaanka lilwaalideyn labada wax dhashay loo ixsaanfala waxa wey bibirihima labada waalid u samafalidoodii alladii biriga ilaa intuu gaari arag huwa biriga labada waalid loo samaynayo wa daacatuhumaa warkoodii oo la yeelo fii kayri macsiyati illah waxay labada waalid kaa rabaan ama ay ku barayaan eeba waxaad ku caasinayso ma aha hadduusan ahayn marka labada waalid waa la yeelaya laba waisaalu khayr wixii wanaaga ee qowle ficila ee maale dhaqaalaha gaarsiintiisa ilayhima labada waalid la gaarsiiyo saddex wakaful ada dhib reebidi canhuma labada waalid wax dhiba oo aada leedahay adin indha kulkulul cod dheer uusan midna kaa gaarin waducaa loo duceeyo hadday dhinteen hadday nool yihiin walistikfaar loo dembi dhaaf dalbo lahumaa labadii waalid wainfaadu ahdihimaa dardaarankoodii ay dardaarmeen oo la fuliyo waikraamu sadiiqihimaa labada waalid saaxibkoodii la darajeeyo waxtiraamuhumaa waxaa ku jirtaa iyadan madaxa lagu qaado ay wax walba labada waalid kaala wan yihiin sidaasaa labada waalid loogu samafalaya oo wabilwaalidayni ixsaanan baynu sharaxnay wahuwa ixsaankii ilaa qaaribi xigaalada iyo qaraabadii loo xisaanfalo bibirihim qaraabada u samafalidooda wa raxmatihim qaraabada u naxariisashadooda waalcadfu wayrixid iyo walxadibu ilaalin calayhim korkooda xuman laga ilaaliyo wa ficlumaa shay la sameeyo yajmul uu qurxan yahay ficluhu falidiisa macaahum qaraabada la jirideeda watarkuma shay ka tegidiisa u yufsiu xumaynayo ilayhim qaraabada aw yaqbax xun qowluhu ku hadlidiisa aw ficluhu samayntiisa macaahum qaraabada maceed la sameeyana qaraaba loo ixsaan falo maa sharaxnay agoontii waa side wahuwa ixsaanka lilyataama agoon loo xisaan falana bilmuxaafadaati ilaalin qabideed calaa amwaalihim amwaalilaytaam agoonta xoolahooda xoolahaas dushooda la ilaaliyo wa siyaanati xuquuqihim agoonta xaqoodao dhan la ilaaliyo la dhowro wa ta'diibuhum agoontii la edbiyo wa tarbiyatuhum agoontii la koriyo wa tarku adaahum dhibid la dhibo oo la dhaafo waxadamu qaarihim inaan la qasbin oon la dirqin wa bilhashi dafacsanaan fii wujuuhihim agoonta wejigoodii laisdafiyo iyo walmasxi salaaxid calaa ru-uusihim agoonta madaxyaalkooda la salaaco kolka agoon loo ixsaanfalana waa ka amaa masaakiintii wahuwa ixsaankii lilmasaakiin masaakiintii loo ixsaanfalo bisadi jawcatihim masaakiinta baahida haysa oo la duudo oo baadiyo biyo waxay u baahan yihiin la siiyo wey wasatru cawratihim masaakiinta ceebtoodii cawradooda la asturo wey bilxafi borin calaa icaamihim agoonta cuntasiinteeda korkeedii laysku boriyo waxadamilmasaas taabasho la-aan bikaraamatihim agoonta karaamadooda aan la taabanin falaa yuxtaqaruun agoontii la xaqiri maha walaa yugsaruun agoontii la yasi maha walaa yunaaluun adoontii agoontii la gaarsiin maha bisuu'in xumo aw yumasuuna bimakruh lagu taaban maa aw yumshuun inuu dhibciyaad mooda iyada haddii la yihaa la socodsiin maayo adoontii bimakruuhin xumo ama lagu taaban maha dhibcila-aanta fiican waxaa soo haray ibnu sabiilki sida loogu xisaanfalo waa side wa huwa ixsaankii libni sabiil jidka inankiisa socotadii loo xisaanfalo waxaa wey biqadaa'i xaajatihi ibnu sabiilka dantiisii oo la gudo wasadi khallatihi dhibaatooyinkiisii oo la duudo wa ricaayati maalihi musaafirka xoolihiisii oo la ilaaliyo wa siyaanati karaamatihi karaamadiisii oo la dhowro wa biirshaadihi ibnu sabiilkii soxotadii toosintiisa in istarshad hadduu toosin dalbo oo u yiraa waxaasiya waxaasaan raba waa in wixii uu rabay lagu toosiyo mayaqaan beledka isbatalka hudaalka makhaayada hadduu yiraa ah, waxaasaan raba meeshaasay ku taalaan wa hidaayatihi ibnu sabiilkii oo la hanuuniyo in dalla jidka hadduu ka lumo la hanuuniyo sidee loogu xisaanfalaa khaadimkii ku adeegay dad ku adeegay wa ixsaankii lilkhaadimi kan adeega loo xisaanfalo waxaa weeye biityaanihi ityaani alkhaadimi kan adeegaya in horta la siiyo ajaraahu ijaaraduu ku shaqaynay in haddii lagu heshiiyey ama beri lagu shaqeeyey ama usbuuc sidii kolba loo heshiiyey shaqada markuu guto intaan dhididkiisa angegin farta laga saaro doornaatadiisii wey wahuwa xisaanka lilkhaadimi kan adeega loo xisaanfalo fii ityaanihi ityaani lkhaadimi ka adeegaya siintiisii waayo ajrahu ujradiisii la siiyo qabla an yajifa intuusan ba angegin xaraaquhu dhididkiisii wa bicadami ilsaamihi inaan qoorta loo surin wey maa waxuusan laa yalzimuhu aan ku laasimin oon kolka hore lagula heshiinin ilaa wa ilaa same yaan lagu oranin aw takliifuhu inaan lagu masaqayn bimaa waxuusan laa yutiiqu khaadimka awoodin ilaa wa qaba yaan la odhan wa bisawni karaamatihi kan adeegaya darajadiisii oo la dhowro wey waxtiraami shaksiyatihi kan adeegaya dadnimadiisa oo la qiimeeyo wey ee fa in kaana kan adeegaya hadduu yahay min khadami ilbeyt aqalka kuwa ka adeegaya xaaqaya cuntada karinaya hadduu yahay fa adeegihii baa ninka loo adeegay buu cunto siinaya mima wax gaalo la siin maayo kiibaa wax laga siinaya yudcim ka guriga leh uu siiyo ahlahu caruurtiisiiyo haweenkiisa cuntaduu siiyo uu ka adeegayana siinaya wakiswati kan adeegaya waa la arad bixinaya mimaaki baa laga arad bixinaya yugsawna ilmahaaga iyo bilcaantaada lagu arad bixiyo wahuwa ixsaankii licumuumi innaas dad ideyrkii loo ixsaan falo waa bitalatufi dhimrin fi lqowli hadalka lagu hadlayo la dhimriyo lahum dadka warka loo dhimriyo wa mujaamalatihim soo dhowayntooda filmucaamala xagga wada dhaqmidda wax la kala iibsanayo ee wax la isdhaafsanayana xishood iyo daba in lagu dara wey walmukhaadaba hadlidda dadka lala hadlayo si dabacsan tixgelin iyo naxariis leh loola hadlowa bacda amrihim dadka faridoodii ka gada bilmacruuf wanaaggii la faro wanahyihim reebidoodii ka gada can ilmunkar munkarkii xaggiisii laga reebo wa biirshaadi waalihim dadka kooda baadiyooday oo la hanuuniyo wey wa tacliimi jaahilihim dadka kooda aqoon laabaha oo wax la baro wa biinsaafihim dadka oo loo garsooro wey min annafsi naftaada xaggeeda looga garsooro waalictiraaf qarid wey bixuquuqihim dadka xaqay leeyihiin la aqoonsado wabikafilada dhibkii reebidiisii wey canhum dadka xaggooda laga reebo wabicadami irtikaab korid la-aanteed wey maa shay la koro yaduruhum dadka dhiba aw ficli maa shay falidii oon la samayn wey yu dadka dhibaateeyow intaana waa guud ahaan dadkoo dhan sidii loogu xisaanfali lahaa waxaa noo saaray xayawaanka naflihii kale dadka haddaynu ka bacnay see la yeelayo wa huwa ixsaanka lilxayawaan naflaha biitcaamihi naflihii oo la cunto siiyo in jaaca hadduu baahdo wa mudaawaatihi la daweeyo naflihii in mariba hadduu jirrado wa bicadami takliifihi naflihi inaan laguma shaqayn wey maa waxuusan laa yutiiq awoodin wa xamlihi inaanan lagu rarin wey xoolihii calaamaakii korkii laa yaqdir uusan awoodin wa birifqi dhimrin wey bii xayawaankii loo dhimriyo in camila hadduu neefku shaqaynayo wairaaxatihi neefkii oo la nasiyo wey hadduu daalo saasna waxaa loogu samafalaya naflihi wa huwa ixsaanka fi lacmaal camalyaal gudahood albadaniya badanka loo nisbeeyeyna adigii baa wax samaynay camalkaad samaynaysay ayaa ixsaan u baahan oo waa sidee biijaadati alcamali camalkaad samaynaysay wanaajintiisii wey waidqaani sanca farsamada aada samaynaysay oo la sugo wey wabitakhliisi saa'iri ilacmaal camalyaalkaad qabanaysa dhammaantood oo la khaalis yeelo maxaa laga khaalis yeelayaa oo laga hufayaa min alghishi dhagarta baa waxaad samaynaysay laga hufaya wuquufan joogsi darti cinda qowli rasuul suubanaha hadalkiisii baa la agjoogsanaya fi saxiix xadiidkii caafimaadka qabay gudihiisa uu nabiga ku yihi man qof alla qobka hashanana dhagra falaysa kana dhagray maa mina annaga muslimiinta ummatu muxamedka ka mid maaha kolka xisaanka aynu sharaxnay ee qolo walba sidii loogu xisaanfalayay aynu sharaxnay ayaa meela uu ka muuqda jirta meelaha waaweyn iska muuqanayo bal dhagayso wa min madaahiri alixsaan ixsaanka muuqaalyaalkiisa waxaa kamida maa yeli waxyaalaha soo socda ayuu xisaankii ka muuqanayaa kow bal nabiga calayhi salaatu wasalaam aley oo dagaalkii uxud lagu dhibay adeerkii xamsaa waxaa la ysugu daray dil iyo doorin markii la dilay kadib sankaa la gooyey indhahaa la gooyey wadnaha laga jecay beerkiisaa lala baxay oo la cunay adeerkii baa sidaa la yeelay isagii suubanaha baa wejiga laga dakray ilig laga jabiyey dhibaatadii marka heer dhaaf raggiisii toddobaatan baa laga dilay in la-egna waa laga dhaawacay intaasoo dhibaataa markay soo yatay baa saxaabta nabiga u timid oo u gargaryoodeen waxay yidhahdeen yaa rasuulallah gaaladan waana dhibtay waxaan adigii ku gaaray maa gaalada habaartid habaar markii laga sugaayey allaahuma kfir liqowmi fa inahum laa yaclamuun waa dadkii adeerkiis dilay ee isaga dhibay asxaabta dhameeyey wax ma oga kuwaan alla uu dhaafoo hanuuni hadday wax og yihiin anigana ima dileen ilaa mana dagaalameen xaggee ku aragtay kolka waa madhar min madaahiri ixsaan wa min madaahiri ilxisaan ixsaankii muuqaalyaalkiisii waxaa kamida ah maa lamaa goorti facala almushrikuun ay gaaladii qureesh sameeyeen binnabiyi suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi suubanaha korkii wasalama nabadgelyo allaha badiyo caleyhi suubanaha korkii maa wixii ay facaluu rasuulka ku sameeyeen yowma uxudin uxud maalinteedii maxaa ka mid ah min qatli cammi nabiga adeerkiis adeerkaas dilidiisa iyo watamtiili sarwaji bixin bihi adeerkiis xamse baa la sarwaji bixiyey wejigiisii baa maqaarkii laga fiiqay wa min kasri rabaaciyatihi nabiga ilkihiisii afar afartaa laba kor iyo laba hoose ayaa kuwii hoose mid laga jebiyey wa shaji wajhihi ubanaha wejigiisii ayaa la dakray intaa markay timid ka gadaal ayaa talaba waxaa dalbay ilayhi nabiga axadul asxaab raggii la jiray midkood an yadcuwa inuu inkaaro cala almushrikiin gaala korkeed inuu inkaaro adaalimiin ee gardarsadeen faqaala ma inkaarine wuu duceeyey wuxuu yidhi allaahumma yaa allaahu eebba weynow ikfir u dembi dhaaf liqowmi kuwan qureesheen ka dhashay fa inahum iyaga laa yaclamuun hala oga madhar labaadna dhegayso cumar ibni cabdilcasiis khaamis alkhulafaa'i araashidiin ninkii qiimiga badnaaw murawaxad iyo waxaa ma jirin xafiiskii buu ku soo hawshooday isagoo kuuloo daallan buu yimid guriga hadduu yimid yaa doonu joogtay yidhi ibabi intaan ka gamaayo kolkaasay babisay wuu gamay goortuu gamay iyadiina hurdaa ka khaalib noqoto meel bay isaga dhacay cadaan hadduu hurday waa kuulado waa dhiiday wuu soo toosay wuxuu arkay iyadii oo huridda markaasuu babiskii intuu qaaday yuu babiyey waxay aragtay cumar cabdilcasiis amiiruulmu'miniin oo babinaya markaasay baraarugtay qaaktiri oo tiri maadigiibaa ibabinaya hadday hurda ila tagtay ma itoosisid oo ibabiisiraay kolkaasuu yidhi bani aadam aniga ila ayaa tahay saan babinta ugu baanahay yaad ugu baahan tahay saad ii babisay yaan anigana ku babinaya waa madhar min madaahir ixsaan dadkii lagu dayan lahaaba ma naqaana dadkii lagu dayan lahaa anuka ma naqaan qaala cumar ibnu cabdilcasiis ayaa yowman maalin wuxuu yihi lijaariyatihi addoon uu lahaa ayuu wuxuu u yihi rawixiini ibabi wey xataa anaama angam ee eh, waa babisay fanaama waa sexday wakhalabaha hadduu gamay iyadii waxaa ka raayay annawmu hurdo fanaamad iyadoon ku talagelin bay seexatay falama intabaha hadduu baraarugay akhadal maruuxa babiskiiyuu qaaday yaruuxuha iyadiiu babina babinkii unbay ku toostay falamaa goorti intabahad ay baraarugtay oo waraadhu ay aragtay yurawixuha inuu babina ayay saacad qaylisay oy tirisadii babisay ma ay toosiisid faqaala wuxuu yidhi inama wax kala maahee anta adiga basharun bani aadamaa tahay mithli anigaad basharnimada inuu igula mid tahay asaabaka adba waxaa ku asiibay min alxari kulayl xaggiisa maa asaabanii kulaylkii i qabtay fa axbabtu waxaan jeclaaday an uraawiixaki inaan ku babiyo kamaa rawaxtini haadii babisay suurad saddexaad baa tana ninkanuu shiikha tilmaamay horaan qisadiisa u taabanay waa caliyi bnu xusein zayn alcaabidiin tafsiirkaad ku arki doontiin fii suurati ahli cimraan cinda qowlihi tacaala waalkaadimiina algay waalcaafiina cani innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin baa sarxeedii ku arki doontaan kolka sheikha axadmusalaf buu yihi caliyi bnu xuseen oo weyse qaadanayey waxaa ugu dhidhibcinaysay addoon uu lahaa kolka isaga waa fadhiya iyadana waa taagan tahay jalamadkii baa gacanteeda ka fakaday ibriiqi madxiisuu ku dhacay waa takhramay saanuu ufiiriyey kolkaas diintay taqaanay walkaadimiina alkayb ayay ku tiri hoosuu foorarsaday kadamtu kaydi caradaydii qariyey mar dambe igama dareemaysid markaasuu yidhi ay tiri walcaafiina cani kolkaasuu yihi cafawtu canki waxaan ku haysa male wallaahu yuxibu lmuxsiniin idhab fa anta xurun liwajhi illaahi tacaala iyadana arag samafalkii dakarkii la dakray xurnimuu sabab ugu noqday wuxuu yihi haada waxaa carooday axadu salaf haada waxaa carogeliyey axada salaf akhyaartiisuu suubanayd midkood ah, waxaa carogeliyey hulaamun addoon lahu u sugna laga yaabo mid kale inay tahay taa jaariye yahay haydan xaraag gelin shadiidan daran adigoo addoonkaagii ku dara kolkaa fahama kii la xaraggeliye salafkaa wuxuu dhamay bilintiqaami argudasho minhu min algulaam addoonkii yaraa laga arguto ayuu dhamay faqaala algulaam dilkii yaraa baa yidhi addoonkii waalkaadimiin dadkii ba amaanay waxaa ku jira qolkaawimiina kuwa qariya alkayda carada la carageliyey faqaala rajulu kii salafka ahaa baa yidhi kadamtu kaydi caradaydii qariyey kolaaduu arkay inuu hogaansamayna waa la raacay faqaala algulaam wiilkii baa yidhi walcaafiina kuwa cafiya can innaasi dadka xaggiisa cafiya faqaala ninkii salafka ahaa baa yidhi cafawtu waan cafiyey canka xaggaaga faqaala algula wiilkii baa yidhi wallaahu eebba weyne yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniin dadka wanaagga sameeya faqaala ninkii la dakraa yidhi ee addoonka lahaa idhab meeshaad reebtid ka bax fa anta xurun min xuraa tahay liwajhiillah eebba weyne wejigiisa dartii baan ku xureeyey tacaala eebba weyne wallaahu aclam